بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد waxaynu culimo sidaan ognahay aynu maraynaa baabu macrifati calaamaati licraab baabu macrifati calaamaati alicraab ayaynu maraynaa sidaan ognahay hal cashar ayaynu ka soo dhigannay waxaan doonayaa casharkaa su'aalihiisa ardayda cid qaadata naam muuse istaag muuse naam muuse waxaad sheegtaa saw muuse maaha cabdishakuur cafwan cabdishakuur waxaad sheegtaa rafcuhu imise calaamo ayuu leeyahay afartaa bal noo tidhi waa addama kow alwaaw waa laba alif waa saddex annuun waa afar dammadu imise meelood ayay degtaa afar baa kitaabka inoogu qoran toddobana waynu ka dhignay soocaynkaama ahayn bal toddobadaa tiri sheekh toddobada ay dammadu degto noo tiri ismi mufrad munsarif waa jamcu tagsir munsarif waa laba jamcu tagsir hayru munsarif waa saddex asmaa lhamsa waa afar ficil mudaaric saxiixu laakhir waa shan ficil mudaaric muctalu laakhir waa lix asmaa lhamsa miyuu ku jiraa kuma jiro bal ku soo celi mar mufrad munsarifa haddaad fahamtay waa labada mufrad mufrad munصarif mufrad hayru munصarif laba labada jamcu tagsiir waa afar haye labada ficil waa lix xabad quraa kaa dhimana xabad daakhil asmaa lhamsi ma aha afcaal lhamsana ma aha baqiyat laka waaxida xabadda markii hore uu sheegay sooma mufradkii unba kun baa ka maqnaa hadda waa xanu malaynaya xabaddaah xaggay ahayd talo xabaddaasi eeg mufradku waa laba jamcu tagsiirkuna waa laba ficilka mudaaricna waa laba lix baad halkaa iga haysaa jamac mu'anath asaalim oo kii toddobaad jazaaka allah khayr iska fadhiiso sheekh nacam sheekh axmed sheekh axmed intaadan sheekh fadhiisanan kaa gaadhsiiyo damadu sow toddoba ma degta sidaa cabdishakuur uu sheegay damadu imisay degtaa toddoba saw maaha sida cabdishakuur sheegay toddobadaa imisaa xarafa imisaase ficila imisaase isliya toddobadaa damadu degto imisaa xarafa imisaa ficila imisaa ismiya horta xaraf kuma jira inaga reeb waa sax xarafku mucrab ma ahaan jirin waayo waa saxan tahay waxa isku soo hadhay ismi iyo ficil baa isku soo hadhay imisaa toddobadaa ismiya imisaase ficila maxaa tidhi laba ayaa ficila toddobadii shan baa soo hadhay shanta soo hadhayna shanta soo hadhayna waa asmaa sheekha mad waafaqsantihin ya nacam walaalaa nacam sheekh waa saxan tahay waxaan ku weydiinayaa nacam sheekh axmed su-aal labaad kelmadda imisaynu u qaybinay saddex baynu kelmadda ka dhignay waa ismi iyo fiil iyo xaraf saddexdaa mid kastaa imise usii qaybsamay mid walbaaba saddexba u qaybsamay waa tirada guud imise isku noqotay sagaalkaa maxaa mucraba maxaase mebniya sagaalkaa maxaa mucraba ismiga xaggiisa ismi daahira o haye ficil mudaaricoo khaalin min anuunayn waa laba sagaalkaa labadaa haye labadaasaa mucraba imisaa mabniya toddoba ayaa mabniya sheekha ma ku waafaqsan tihiin xukunkaa inay sagaalka kelmadood labana mucrab yihiin toddobana ay mabni yihin ma ku waafaqsan tihiin sheekh waxaan malayna waa lagu waafaqay waay shukran iska fadhiiso waxaynu doonaynaa firqatu andalus ma fadhiyaan way fadhiyaan baan u malaynaya ma fadhiyaan mise ma fadhiyaan ma gruub idil baan fadhiyin ar way fadhiyaane waa nacam ma ku jirtaa ha ardaygaa su-aal baan weydiinaynaa su-aasha aan weydiinaynaa waxay noqonaysaa mebniyo mucrab in badan baan sheekh maqalay bal noo kala sharax maxay kala yihiin waa maxay mebnigu waase maxay mucrabku bal intaana kala fahansiin ardaygaan fahminoo ma fahmin de mucrabku waxa weeyaan kelmadda xarafkayga u dambeeya laba xarako oo kala duwan qaadan u qaadan karo sida tusaale ahaan tusaale noo raaci tusaale waxa weeyaan caliyun oo kale caliyun oo kale oo labada xaraka maxay noqonayaan waxaad oran kartaa caliyun caliyan caliyin sax caliyun caliyan caliyin haddii jumlo lagu dari lahaa saasaa loogu dhawaaqi lahaa mabniguna waa ka xarako keliya laazima sida tusaale ahaan alladii oo kale weligeed way reeban tahay musocaynkaa ma aha waar ka warrama ma saasaa ma waafaqsantihiin nacam iska fadhiisa nacam jazaaka allahu khayran mabniga iyo mucrabka ardaygaasi way noo soo kala sheegay aakhir su'aal sheekh adigaan ku weydiinaya nacam aakhir su'aal waxaad ii sheegtaa aqsaamu lcraab raabku imise u qaybsamaa icraabku imise u qaybsamaa arbaca bal noo tiri arbaca arbacada war malaha arbaca maayna shan bay ahayd bismi illah ma arbaca mise waa hamsa icraabku akiid waay sheekh waan hubaa buu yidhi waa afar bal afartaa noo sheeg rafcun nasbun khafdun iyo jasmun haye eh, rafcuhu imise eh, mawaadicdiisa guud imisay ahayd rafcaha markaan doonayno afar bay ahayd rafcaha calaamadihiisu mise mawaadicdiisu ma calaamadaha koob iyo tobana mise mawaadicda koob iyo tobana bal sheekh u fiirso sheekhu halkaa in yar baa la moodaa sidii loo baahnaa inuuna inoogu dhigin ma arbacaba calaamaduhu ma mawaadicdu ma arbacaba mise maaha ma arbaca mawaadicda rafcaha mawaadicdu waa afar buu sheekhu leeyahay mawaadicu rafca waa arbaca sheekh ma ku waafaqsan tihiin mawaadicu rafca waa arbaca waxaan u malaynayaa maya baa la leeyahay kuma waafaqsanayn ninka kuugu xigun baa saxaya mawaadicda rafco waa imisa mawaadic rafc waa imisa afar haye war jumhuur baa halka ka aasaasantay waay haye ninka kusii xigaha eegaya mawaadic rafca waa imisa koob iyo toban baa mawaadic rafca calaamaduhuna waa afar mawaadicduna waa koob iyo toban eeg yaynan labadaasi iska ekeen khaldamin aynu cashirkeennii bilaabanno insha allahu tacaala وأma اlwaaw fatkun calaamaة lلrafc fii mowdicayn وأma alwaawu wowdii fatakuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fii mowdicayni laba meelood ayay ugu noqon wowgu wuxuu ahaa afarta calaamo ee rafcaha mid ka ayuu ahaa wowga sida aynu tilmaanay afarta calaamo ee rafcuhu leeyahay mid ka mida ayuu wowgu ahaa oo wowgu afarta calaamo mid ka mida weeye calaamaatu rafci oo arbaca ah ayuu mid kamida yahay wowgu waana arbac baynu nidhi haddaba wowgaasi waa damba weynaatay baynu nidhi laba meelood oo qura markuu joogo ayuu calaamaadka rafcaha soo gelaya calaamaadka rafcaha waa laba meelood oo qura markuu joogo labadaa meeloodna waa jamac mudakaru saalim iyo asmaaulkhamsa labadaa meelood haddii la yidhaah la rafciyo damuhu waa ka mamnuuc lama damin karo laakiin waa in wow lagu daraa wowgaasaa halkii damada u joogo oo naa'ib iyo wakiil ayuu ka noqonayaa wa ama alwaawu wowdu fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fii mawdicayni laba meelood ayayna ugu noqon wowgu calaamatu rafca laba meelood ayuu noqonayaa fii jamci mudakar asaalim jamac mudakaru saalim dhexdiisa ayuu ugu noqon wa fi lasmaa'i alkhamsa iyo asmaada asmaa'ulkhamsaha la yidhaah labadaaba wowga ayaa calaamatu rafca u noqonaya wahiya asmaaulkhamsuhu abuuka weeyi kelmadda abuuka ah wa akhuuka weeyi kelmadda akhuuka ah wa xamuuki weeyi kelmadda xamuuki ah wa fuuka weeyi kelmadda fuuka ah iyo waduu maalin jamac mudakaru saalim haddii la yidhaa ha la rafciyo wow baa lagu rafciyaa laakiin magacani saddex erey buu ka kooban yahay waa jamac iyo mudaker iyo saalim bal hadda u fiirsada waa jamac iyo mudakar iyo saalim jamac waa maxay laba wixii ka badan baa jamac loo yaqaanaa laba wixii ka badan ayaa maxay loo yaqaanaa ayaa jamac loo yaqaanaa mudakerna waa maxay jamculmudaker marka la leeyahy mudaker mudaker waa wixii lab ah ayaa la yidhaahdaa asaalimna isbedeladii maalinta dhowey tagsiirka aan ku soo sheegaynay cashirkeennii hore ayuu ka badbaaday idhahaa wey saalimku wuu badbaaday oo ka badbaaday saddex isbedel baynu soo sheegnay maxay kala ahaayeen saddexda isbedel waxaan xarako la bedelo iyo xaraf la siyaadiyo iyo xaraf la jaro saddexdaasaa tagsiir loo yaqaan saddexdaa ka ka badbaadaa saalim la odhanayaa markaa xarakana lagama bedelin xarako lagama bedelin xarafka u dambeeyo xarakadiisa lama qiimeeyo xarafna lama siyaadinin siyaadadaa waxa mustanaa ah siyaadada jamca mudakrusaalim jamc mudakrusaalim wow iyo nuun baa lagu siyaadiya ama iyo iyo nuun baa lagu siyaadiyaa iyo siyaadada musannaha iyo siyaadada jamca mu'anasu saalim iyo siyaadada nisbada iyo siyaadada taskhiirka shantaa siyaado ayaa laga soo reebayaa waxaan shantaa ahayn ee ereyga lagu siyaadiyaa taksiir buu ka dhigayaa oo ereygii taksiir buu u noqoni markaa jamac waa wixii laba iyo laba wixii ka badan baa jamc la laba wixii ka hadda laba kuma jiraan waa saddex iyo wixii ka sii badan mudakerna waa wixii lab ah saalimna waa mid badbaadayoo xarakana lama lama lama bedelin xuruufna laguma darin xuruufna lagama dhimin jamac mudakaru saalim kaa ayaa loo yaqaanaa haddaba laba mid ahaan ayuu ka yimaad ama calam buu ka yimaadaayo magac calama ayaa la jamciyaa oo muxamadun maxaad odhan muxamaduuna ba almuxamaduuna baad odhan almuxamaduuna magacu hadduu calam yahay asha ha ka tegin muxamaduuna ha odhanin in yar la arkay muxamaduuna almuxamaduuna hadduu sifo yahayna waa shanta wasfiga aynu u naqaano kitaabkeennii hore aan ku soo marnay ee ismiga faacil iyo ismiga mafcuul iyo sifatu lmushabahada iyo amilatu amilatu lmubaalaqada iyo afcalu tafdiil waxyaabaha shantaa nooc ayaa la yidhaahdaa sifo weeyaanoo jamc baa laga dhigaa qatala markaan doonayno iyadoo ficila see ismi looga dhigi qatala ama see wasfi looga dhigi qatala waa ficil qataladan ficilkaan ismiinaan ka dhigo doonayaa kollay raggay hor fadhiyaa waa arday laga yaabo inay dee wax luqooyin kala soo dhigteene feebka ingiriisiga ah, marka e r lagu daro muxuu isku bedeli jiray nown buu noqon jiray sow maaha e ku darno oo t la yidhaha maxay teacher la yidhaahdo sow nown bedelin haddaba carabigana yaa u dhigma waxaa la doonayaa ficilka carabiga ah erey marka lagu daro uu ismi noqonayo waxa weeye ereyga marka lagu daro ficilku uu ismi isku bedelayo hadduu saddex xaraf yahay sida qatala xarafka koobaad unbaa alif lagu taagaa ka alifka ka dambeeyana waa la hoos dhigaa ismibuba noqday qatalahaye qaatilu waa ismi waa dilaa waa qof wax dilay wey qaatilu waa dilaa wey waa qof dilaayo wey maaa qaati waa jamac baad kasii dhigi haddaba sifad ah qaatilun waa sifa oo ficil bay ka timide jamac mudakaruusaalim ka sii dhig maxaan ku darayaa markaa qaatiluuna baan odhan isaga asha waa laga dayn karaa waana lagu darsan karaa ama qaatiluuna dheh ama alqaatiluuna dheh kharaja maxaan odhanayaa kharaja khaarijun baan odhan maxaan ugu dhawaaqi markaana jamac ka sii dhig khaarijuun ama khaarijiin akela maxaan odhan aakiluun ama aakiliin haddaba jamac mudakaru saalim ama sife ha ka yimaado ama calam ha ka yimaado labadaa dariiqoo ku dhowun buu ka yimaadaa wixii sifaa ah iyo wixii calama ah. calam waa magaca gaarka loo bixiyey sida magacyadeennan oo kale eeg magaca la wada leeyahay maaha calam rajul waynu wada leenahay rajul sow ma wada lihin dee jamac mudakaru saalim ka iman maayo ilaa in la tasfiiriyo mooyaane rujayl haddaan la rajul isagoo rajul ah lagama yaabo inaad jamac ka keentid waayo calam maaha magacaynu kala leenahay maaha kumaynu odhanayo anuunbaa waxa meesha fadhiya rajula anuunbaa dhina suurtagal maaha soo maaha bas rajul haddaba waa la wada leeyahay oo maadaamu magaca rajul aa la wada leeyahay jamac laga keeni kari maayo sifaduna waa ti aan sheegna ficilka laga keenayey wa fi lasmaai alkhamsa asmaaulkhamsahana waa shan magac oo asmaaulkhamse la yidhaah ayaa jira shan magac oo asmaaulkhamse la yidhaah ayaa jira sibaweyhi sheekhii nuxaadda ee sibaweyhi la odhan jiray asmaau situ u yaqaanaa oo asmaadan asmaaulkhamsada ma yidhaaye asmaau situ u yaqaanaayo mid buu ku soo daray kitaabkiisa markuu ka wareegay hal han buu ku soo daray oo lix buu isagu ka dhigay waxa jiro shan magac ama shan erey oo asmaaulkhamse la yidhaa haddama ha afcaalulkhamse waa asmaaulkhamse oo marka la rafcinayo wow lagu rafcini xilliga la nasbinayo ama la jarayana ya lagu nasbin ama yaa lagu jari shantaasi waa abuuka abuuka amabuuka ama abuuhu ama abu ali abu cali ereyga abuuka waa aabbaha aabbahana waxaa laysla ogol yahay aabbihii ku dhalay iyo isaga intii sii dhashay ee aabba u ahayd in ab lo odhan karo la laysla ogol yahay aabbihii ku dhalay iyo awowyadaa oo aabbaha kuwii sii dhalay ah aabba waa la odhan karaa mushkilad ma male nabiyullaahi ibraahim markii uu hadlayey muxuu lahaa markula eh, ma ahaanin qaaluu nacbudu qaaluu eh, eh, nacbudu ilaahaka wa ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika aabbayaasha ilaahoogii ayaan caabudi aabbayaasha ilaahoogu waa ilaahee aabbayaashu waa aabbayaashee baan doonayaa waa aabbihii dhalay iyo awowyadii iyagu kasoo aabbihii uu ka soo beermay adeerka in aabbo la odhanayo waa mas'ale aan la ysla ogolayn adeerka sidaad og tahay aabbo laguma idlaaqo camka aabbo laguma idlaaqo laakiin aabbaha ku dhalay iyo isaga aabbayaasha sii dhalay ayaa ab magaca ab a ah loo yaqaanaa aabbo waxaynu dareemaynaa ka labaad waa akhuuka walaalka ereyga akhuuka ah walaalku wuxuu noqon karaa walaalka hooyada iyo aabbahaaba ay dhaleen waxa kaluu noqon karaa walaalka aabbahaayoo qurihii u dhalay waxaa kaluu noqon karaa walaalka hooyadaayoo qurihii ay dhashay waxaa kaluu noqon karaa walaalka naas aad wada nuugteen imise walaal ayaynu haynaa afar walaal ayaynu haynaa mid shanaad baa jiro oo ka diini ay idin walaalaysay kaana walaal waa la odhanayaa waxaad ogaataa afarta hore ikhwa baa lagu jamciyaa ikhwa walaaluhu markay yihiin kuwa wada dhalashada ikhwa baa jamicooga laga dhigaa walaalku markuu yahay miday diini idin walaalaysayna ikhwaan baa lagu jamciyaa ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wakhwaanukum wa ikhwaanukum fi diin wa ikhwaanukum fi nasab maaha wa ikhwaanukum fi diin cidday diini idin midaysay ayaa ikhwaan la yidhaha ardibaa isweydiin kara ilaahay saw ka yidhi inama almu'minuuna ikhwa inama almu'minuuna ikhwa waa aayad balaaqa ah weeyaan maxaa laga hadlayaa inamaa baa la isticmaalayaa walaalaha diinta ayaa laga dhigaya kuwa nasabka oo kale markaasaa magicii kuwii nasabka loo soo qaatay markaasaa ereyga inamaa iyo tawkiidka faa'iideeya meesha la keenay markaasaa inama lmuminuuna ikhwa layidhi laakiin ikhwadu waa kuwa nasabka sida og tahay ikhwaankuna waa kuwa diinta ay diini idin midaysay ama ay idin walaalaysay ayaa ikhwaan la nimanka waxaa jira masale ay isku xidhaan oo hal xidhaale u ah la yidhaahdo saddex kursi oo isag yaalla ayaa kursiga dhexe inan fadhiyaa ka midigtana inan kalaa fadhiya ka bidixdana inanbaa fadhida inankaa kan barhtanka fadhiya ka ka midigeeya iyo inanta ka bidixaysa ayaa sheekaysanayao guur ka sheekaysanaya inankan dhexda ku jiraa inanku la hadlayaayo wuxuu le walaal inanta meherka u kordhi waa walaalkii ilayn waa walaalkii oo waa walaalo nasab ay ku walaaloobeen war inanta meherka u kordhi buu leeyahy walaal haddana inantu marsi yar eegayaayo wuxuu walaal inanka meel kadhig waa walaashii mushkilad ma leh mar baa la odhan jiray say suurtogal u tahay laba qof oo walaalahaaya oo isqaba ilmahay dhalaan ma abti iyo adeerbaad u wada noqon hadda waa walaalaha ruma mid kastiba walaalka ruma waa mas'alo saxa ah oo jirta oo dhacda welibana xataa ma dhacda odhan maysid waa mas'alo caadi u dhacda weeye oo jirta bannaanna labadan qof ee isguursanaya midna xagga hooyuunbuu walaalkala yahay maadaamynu nidhi walaal waxaa loo yaqaanaa ka aabbiyo hooyaba idin walaalaysay ama aabo qura idin walaaleeyey ama hooyo qurihii idin walaalaysay sawsaa maaha ama nuugmada meesha ay timaad ka nasabka marka laga yimaado midna waa xagga aabbo midna waa xagga hooyo wax mushkiladoo ku jiraa ma jiro wa fi lasmaai alkhamsa asmaau lkhamsaha waa abuuka iyo akhuuk xamuubki ani kitaabkaygani kaafka uu kasriye inaad arkaysiin idinkaa inuu xarakaynayo kala garan maayo xamuubki aniga kaafka wuu ii mayla qabtiin kasraha ka askaafta masalada xamuuka ah xamka waxa loo yaqaan waa inaan ogaana ereyga xama ah waxa loo yaqaan waxa horta isku haysta culimmada waaweyn ee umuhaatusitaha qortay ayaa isku haysta ereyga xama macnihiisa tirmidi iyo raggii waaweynaay ee qoray qoraybaa xam waxa lagu macnaynaya isku khilaafay oo ragga qaarkoodna ay yidhahdeen xam saaha lagu macneeyo ragga qaarkoodna ay yidhahdeen meye sidaa ayaan lagu macnaynin xamka ragga qaar baa ku macneeyey dumaashiga ragga qaarna waxay ku macneeyeen seediga waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo dumaashiga iyo seediga isku mid baabaan u naqaanaa isku mid dumaashi iyo seedi isku mid ayaabaan u naqaanaa waxaad ogaataa xam eeg xam ereyga xam ah sida loo badan yahay rag badan ay ku macneeyaan ereyga xam ah waxa weeye qaraabada cusub reer markuu isguursado reer markuu qoys markuu dhismo uu isguursado ninku gabadh buu guursaday sow maaha ninku qaraabo cusub buu yeeshay qaraabada cusubuu ninku yeeshay xaggay ka socotaa gabadhay la dhalatay kolka gabadha cidda la dhalatay gabadha ma qaraabo cusub bay u yihiin inanta ma qaraabo cusub bay u yihiin mise weligeedba way u sii jireen yay u cusub yihiin laakiin ninkay u cusub yihiin ninka qaraabo cusub buu leeyahay oo gabadhu cidday ka soo jeedayaan gabadha lafteeduna qaraabo cusub bay yeelatay oo ayaa cidda cidday wayala dhashaya ninku cidu la dhashaya soomaalida qaar ba u kala yaqaana dumaashigana qaraabada ninka uu ka soo jeedo gabadhuun baale gabadhuunbaale eekada gabadhuunbaale oo qaraabada ninku uu la dhashay walaaladii ilmaadeeradii marka la doonayo dee ninka qaraabo cusubu maaha yay qaraabo cusubu yihiin gabadha kolka waxa wey waa dumaashiga oo xam loo yaqaanaa gabadha unbaa iskale markaa kaafkiisa waa in la kasriyaa uun lama fadxin karo ila qaraabadan gabadhuunbaa lehe nin ma yeelan karo nin ma yeelan karo ninka walaaladii iyo ilmaadeeradii iyo dhinacaa cidda ka soo jeeda dee ninku male isaga qaraabo kaloo nasabay u ahaayeen laakiin gabadhiibay qaraabo cusub u yihin oo xam la yidhaahdo xamuuki baad kolkaa odhan xamuu faatima baad odhan waxa la diiday inaad xamuuka tidhaad kaafka kor dhigto ama xamuu cali inaad tidhaayood cali oo kale aad siiso gabadha qaraabada xaggeega ka soo kordha khitni baa la yidhaha soo maaha khitni baa la yidhaha gabadha qaraabada ka dhalatay ee seediba aynu inagu nidhahnaa sow maaha cidda inanta ay la dhalatay seedibale ninka seedibay u yihiin khitni baa carabigana la yidhaahdaa hadaba xamku waa ciddii inanku uu ka soo jeeday ee walaaladii iyo ilmaadeeradii ahaa gabadhuunbaa iskale waa inaynu maxay kolkaa nidhaahnaa haddaad kuwa kaleo dhan kaafka kor dhigi karto ama hoos dhigi karto ood abuuka odhan karto ama abuuki odhan karto xamka markaad maraysa kaafkiisa hoos dhiguun oo maxay dheh xamuuki uun dheh laakiin xamuuka ha odhanin qolana waxay yidhahdeen ereygan xam gabadha oo qurihi ma lehee gabadha iyo ninkuba way wada leeyihiinoo qaraabada cusub ama xagga ninka ha ka timaad ama xagga gabadha ha ka timaadaayo waa waa qaraabada cusubun qoladaasi waxay leeyihin xamuukana waa la odhan kara waa la kor dhigi karaa xamuukina waa la odhan karaa kaafka waa la hoos dhigi karaa waxaa ula yaa badnaa faqiihu shaaficiya ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa azawaajir can ibtilaaf ilkabaa'ir markuu xamka marayey xadiidkii nebiga markuu macnaynayey alxamu mawtun buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alxamu mawtun xamku waaba geeri buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ereygaa alxamu a ah markuu marayey ayuu ku macneeyey sodoga sodogu inantuu inankiisu qabo inuu u galaa waaba geeri buu yidhi sodogow inanta inankaagu qabo ha u gelin halkaasuu la maray waxa aad la isku weydiiyey war xamku sadoga talow maxaa ku kalifay ee ibnu xajar ilhaytami ama ibnu xajar ilhaytami waa ninka minhaajka sharxay ninka minhaajka sharxee tuxfaha le weeye maxaa ku kalifay talow uu u leeyahay sodogu waa geeri sow shaaficiyada oo dhani sow kay qaatay inay sodogu gabadha inankiisu qabo inuuna weligii guursan karaynin eeg sidaan adigu sodohdaa adan u guursan karayn inanteeda haddaad kala tegtiin inantan eh, sodohdaa ay dhashe hadaad kala tegtiin sodohdaa dee ma guursan kartid weliga waa hooyadaahun waxa weeye kolkaa sow kan sodogii noocaa u dhigan ee culimaau shaaficiya iyo raggii kutubta qoray oo dhani ay sheegeen sodogu suu u noqon karaa markaa geeri ibnu xajar laftiisaa wax laga weydiiyey waxaa la yidhi ibnu xajarow sababta bal ka sheekay alxamu mawtun ad sodoga ugu macnaysay wuxuu yidhi waa min baabi albalaaqo oo soomaalidu soo ma tidhaahdo weysha gawrac dibigu ha ku quus qaatee waxa weye kii la ogolaa ayaa la diiday ka aan la ogolayn meesha si una uga soo dhawaanin buu yidhi kolka isaga waa la ogol yahay waa min baabil baabilbalaqo kuwa kalea lasii diidayaa buu taagan yahay haddaba xamku ama dumaanshiga dheh ama seediga dheh ama labadaba wax bara dheh xamuuki waxaynu ku rafcinaynaa wow wafuuka waa afkaaga ama fuu cali dheh afkii cali dheh waduu maalin waa qof maal u saaxiiba ereyga duu waa bimacnaa saaxib waa saaxibu maalin baa loo jeedaa duu maalin ay saaxibu maalin baa la odhanayaa wa ama alwaawu wowdii fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamo iyo astaan lirafci rafcaha ayay u noqon fii laba meelood في jamci mudakr saalim jamc mudakru saalim wa fi lasmaa'i alkhamsa iyo asmaau lkhamsaha wahiya asmaau lkhamsuhu abuuka weeyi aabbahaa wa akhuuka weeyi walaalkaa wa xamuuki weeyi dumaashigaa wa fuuka weeyi afkaaga waduu maali weeyi qof maal u saaxiib iyo hanti u saaxiiba wa ama alalifu aliftii halkaa calaamadii labaad baan kaga soo baxnay calaamada koobaad maxay ahayd damabay ahayd calaamada labaad ayaan maanta ka bilownay oo wow ah hadafkeennu waa inaad wowgu inta meelooduu dego aad garatid ama wowgu markuu rafco calaamad u noqonayo waa inaad garatid laba meelood oo qura ayuu wowgu calaamad rafco yahay waa kow labadii meeloodna waa jamc mudakarusaalim iyo asmaa lkhamse alifka ayaanu nimid alifku meel qura ayuu rafco calaamad u noqonaya waana mustanaha ama labada magac wa ama alalifu fatakuunu waxay aliftu noqon calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fii taniyati alasmaa'i asmaada musannaha ah dhexdooda ayay ugu noqon khaasatan oo keliya alifku muxuu calaamatu rafco noqdaa goorma meel qura ayuu alifku calaamatu rafco yahay meeshaasina waa maxay waa musanaha musanaha waxaa loo yaqaanaa wixii laba ku tusa wixii laba ku tusa ee kugu tusa welibana alif iyo nuun saa'ida ama ya iyo nuun saa'ida siyaada darteed buu kugu tusay laakiin hadduu laba ku tuso wax lagu siyaadiyeyba kiyayna jirin musanne ma aha ereyga zawjun muxuu ku tusaa zawjun zawjun waa maxay lamaane miyayna ahayn zawjun waa lamaane miyuuna laba ku tusaynin ma musanaa zawjun culima zawjun ma musanaa maaha musann hadda laba uu kutusaya maxaa sababay alif iyo nuun ama ye iyo nun zaa'ida ayaan jirin tirada maxaa loo qaybiya witr iyo shafci ereyga shafciga ka warrama shafci shafci muxuu itusayaa ereygan shafciga markaan doonayo labuu itusayaa laba ma musana haddana shafcun musane maaha oo maxaa diido musane uu noqon waaye shafcun wuxuu u noqon waayey alif iyo nuun saa'ida ayaan ku jirin alif iyo nuun saa'ida ayaan shafcun ku jirin zawjuna ku jirin waxa lagama maarmaana alif iyo nuun inay ku jiraan haddaba luqa alcarabiya takhfiifaadkeega waxaa ka mid a marka qalamun aan idhaa qalamun saw qalin ma aha haddaan idhaa laba qalin baan soo iibsaday halka ama aan odhan lahaa labadani waa laba qalin halkaan qalamun wa qalamun ka odhan lahaa laba jeer halkaan kaga hadli lahaa qalamun tanun xarafka u dambeeya fatxi alif iyo nuun kasrisan ku dab maxaan odhanayaa markaa haadaani qalamaani ereyga qalamaani muxuu u dhigmaa anoo maxay idhibu u dhigmaa qalamun wa qalamun qalamun wa qalamun halkaan laba jeer qalinka kaga hadli lahaa ayaan aayar odhanayaa qalamaani qalamaani haddaba alifkaasaa lagu rafcinaya way inoo iman doontaa cashirada meelaha wax la rafciyaaye meelaha la rafciyo alif waxaan ahayn oo musanaha gelayaa ma jiro wa ama alalifu aliftii fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fii tasniyati alasmaa asmaada musanaha ah ee labada ah dhexdooda khaasatan oo qura welibana halkaana alifkii baynu kaga baxnay wa ama nuunu nuuntii fa takuunu waxay noqon calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fi lficli lmudaarici ficilka mudaaric dhexdiisa idatasala bihi marka uu la xidhiidhsado damiiru taniyatin damiirka labadu ow damiiru jamcin ama se damiirka jamcu ow damiiru lmu'anasati lmukhaadaba ama damiirka mu'anasada dhadiga ee mukhaadabada ee lala hadlayo nuuntu rafco ayay calaamadu tahay waxayna ugu tahay ficilka mudaaric ee afcaalulkhamsaha loo yaqaan ama amsilatulkhamsaha loo yaqaan ficilka mudaaric waxa afcaalukamse ama amsilatulkamse la yidhaah afcaalukamsa waa laysku qabtayba inaga daaya afcaalukamse qowlka saxdii waa amsilatulkamse maaha afcaalukamse ficilka mudaaricee amsilatulkamsa loo yaqaan haddaad aragtiin afcaalukamse anigoo leh waxaan qaacidadii baan raacayaa laxnun mashhuur khayrun min sawaabin mahjuur ragga qaar baa qaatay laxnun mashhuur khayrun min sawaabin mahjuur kolkaa waxay idhahdeen ardaydu waxay kula garanayaan ba lagu dhawaaq say kula garanayaan ilan ardaygii haddii afcaalulkhamse loogu dhigi jiray oo amilatulkhamse aan ugu dhigo wuxuus odhanaya war amilatulkhamsani ma wax cusubba afcaalulkhamsaha magacaaya ka iska leh ayaa sida saxda ah loo yaqaanaa afcaalulkhamse inuuna ahayna inuu maxa yahay amilatulkhamse inuu yahay baa loo yaqaanaa hadaba culima amilatulkhamsuhu waa ficil mudaaric ama saxiix ha ahaado ama muctal ha ahaadee oo wow iyo nun lagu daray wow iyo nun xarafka laga bilaabayaana marka wow iyo nuun xagga dambe lagaga darayo ama waa ya ama waa ta bes yejlisu maxaan odhan karaa wow iyo nuun ku dara yejlisu maxaan ugu dhawaaqaa yejlisu yejlisuuna haddana ta ku bilow iyadoo sidaasuuna maxaan ugu dhawaaqaa tajlisuuna marna yejlisuuna baan odhanayaa marna tajlisuuna baan odhanaya yejlisuuna ama tajlisuuna yakulu maxaan odhanayaa yakuluuna ama takuluuna yashrabu maxaan odhanayaa yashrabu yashrabuuna ama tashrabuuna shardi haddaba afcaalu khamsaha ama amsilatu khamsaha waa in ya laga bilaabo ama ta laga bilaabo nuun suurtagal maaha inaan ka bilaabo maba jiro ficil afcaalu khamsa oo nuun laga bilaaba na'kuluuna miyaad aragteen af carabiga ma jiro dee na'kuluuna iyo nashrabuuna iyo ma jiro af carabi ma aha carabi weligeed kuma hadlin nuun lagama bilaababa amilatu khamsaha waxaad kalood ogaatee hamsana lagama bilaabo ajlisu sowma tidhaahdid ajlisudii nuun ma kusii daraa ajlisuuna maaha af carabi sidaad ogtahay afarta xaraf ee mudaarica lagu bilaabo markaad afcaalulkhamse doonaysid ama ya-un baad ku bilaabani ama ta kolkaa wow iyo nuun ku dar oo ya'kuluuna ama ta'kuluuna haddaan alif iyo nuun ku darayana sidiioo kalunbaan labada xaraf aan ugu bilaabani ee ya-da iyo ta'da kale ah ya'kulaani iyo ta'kulaani uun baan odhan haddaan ya iyo nuun ku darayana xarafkaan ku bilaabanaya waa ta uun oo maxaan odhanayaa ta'kulina haddaba khamsadii la sheegayay baad hadda aragteen eeg afcaalu alaa amilatu alaaana waa la odhan karaa amilatu lkhamsana waa la odhan karaa haddii amilatu alaaado alaaadu xaggay ka soo baxday ficil mudaaricoo saxiixulaakhira bal ii sheeg sow yejlisu maaha saxiixulaakhir yejlisu markaan afcaalulkhamse ka dhigayo waxaan odhanayaa wow iyo nuun baan ku dari sow kow maaha yejlisuuna ama alif iyo nuun baan ku dari maxaan odhan yjlisaani amaa yo iyo ta baan ku dari oo maxaan odhan tajlisiina dee saddexdaa weeye haddii amsilatu alaaa aad maqasho damiirka la xidhiidhsanaya ayaan qiimaynaya oo damiirku waa wow iyo nuun ama alif iyo nuun ama yo iyo nuun haddaan khamsada sheegana oon khamso idhaahdana anigoo damiirkii saddexda ka dhigay eegaya ayaa xarafka lagu bilowdana aan eegay xarafka lagu bilaabanayaa yo iyo ta buu noqon karaa yo iyo ta marka wowgiiyo nuunka lagu lagu dhammaynayo oo yakuluuna iyo takuluuna waa laba haddana ya iyo ta buu noqon karaa marka alifka iyo nuunka lagu darayo yakulaani iyo takulaani waa afar marka laakiin ya iyo nuun lagu dhammaynayo ta unbaa xagga hore lagaga bilowda oo maxaan odhan takuliina laakiin yakuliina ma odhanayo takuliina maxay ku dhammaatay kelmada takuliina saw nuun iyo ya ma aha haddii nuun iyo ya-an ku dhammaynayo waxa qasaba xarafka aan ka bilaabaya inuu ta uun yahay suurtagal sinaba u noqon maayo inaan ya ka bilaabo yakuliina aan idhaahdo waa takuliina uun shantii sidaasay iigu soo baxday nuun baa haddaba lagu rafciyaayo xilliga la rafcinayo halkii laga godi lahaa nuun baan ayar kaga darsanayaa wa ama alalifu aliftii wa ama nuunu nuuntii fa takuunu waxay ahaan calaamatan calaamo ayay ahaan lirafci rafcaha ayay u ahaan fi lficli lmudaarici ficil mudaaric ida tasala bihi marka uu la xidhiidhsado damiiru taniyatin damiirka labadu damiirka labadu waa maxay culimo waa alif iyo nuun alif iyo nuun welibana alifka oo qura ayaa damiirka labada loo yaqaanaa damiirka labadu waa alifka oo qura nuunkana dee waa calaamatu rafcihii la raacinayay weeyi marka waa inaan damiirka labada ood alifa aan ku daraa ficilka yejlisu ah xarafkan ka bilaabanayo ama ya ka dhig ama ta ka dhig yjlisaani iyo tajlisaani ow damiiru jamcin ama damiirka damiiruljamaca ah ayaan ku bilaabani damiirka markaan leeyahay waa damiiruljamacna sideeyoo kale ayuu noqon waa wowga nuun baa kasii dambeeya inta badan nuunkii lagu rafcinayey maxaan odhanayaa yejlisudii xarafkaan ku bilaabanayo yana waan ka dhigi karaa tana waan ka dhigi karaa waa yejlisuuna iyo tajlisuuna ayaan ugu dhawaaqayaa ow damiiru lmu'anasati almukhaadaba gabadha mu'anasada ee dhadiga ee mukhaadabada ee lala hadlayo damiirkeeg waaya nuun baa ka dambeeya xagga damban ka darsani ta un ku bilaabi oo maxaan odhanayaa yejlisudii tajlisiina baan odhanaya haddaba nuunkaasaa lagu rafciyey tajlisiina markaan idhaa waa marfuuc tajlisiina waa marfuuc calaamatu rafcuhu muxuu noqonayaa tajlisiina calaamatu rafcaha ku jira muxuu noqonaya haawa calaamatu rafcihi waa hubuutnu nuunka laftiisa weeyi yaakuluuna waa marfuuc calaamatu rafcuhu muxuu noqonayaa hubuutu nuun nuunka laftiisa weeyi yakulaani waa marfuuc calaamatu rafcuhu muxuu noqonayaa hubuutu nuun buu noqonayaa wa ama nuunu nuuntu fatakuunu calaamatan calaamo ayay noqon lirafci rafcaha ayay u noqon fi lficli lmudaarici ficilka mudaaric ida tasala bihi marka uu la xidhiidhsado damiiru tasniyatin damiirka labadu ow damiiru jamcin ama damiirka jamcu ow damiiru lmu'anasati lmukhaadaba ama gabadha mu'anasada ee dhadiga ah ee mukhaadabada ee lala hadlayo damiirkeegu markuu la xidhiidhsado culima halkaa waxaa inoogu dhammaaday icraabka afar buu u qaybsamaya qaybta koobaad oo rafca ah calaamadaheedii afarta ahaa iyo mawaadicdeedii koob iyo tobanka ahayd damuhu imisuu ka degay toddoba wowgu imisuu ka degay laba alifku muxuu degay meel nuunkuna muxuu degay meel qura ayuu degay halkaa waxaynu ku haynaa rafcihii ayaa inaga dhammaaday waxa la rafciyo oo dhan hadda waad baratay intaasaynu kaga baxnay haddaba cashirka waxaynu nidhi nuqad baan xooga saaraynaa baynu nidhi cashirkeenna la baranayo casharkan rafcaha ka hadda aynu dhiganay iyo kii ka horreeyeyba nuqadkuugu muxuu ahaa wuxuu nuqadku ahaa rafcuhu inuu afar calaamo leeyahay rafcuhu inuu imise calaamo leeyahay afar calaamo iyo afarta inaad tiriso mawaadicda way afartaasi degayaanna meelaha la rafcinayaana inay koob iyo toban yihiin haddaba afartaa sida koob iyo tobanka ay u qaybsanayaan labadaa qodob oo qura ayuu cashirkeennini xoogga saarayaa labadaa qodob oo qura weeyaan waa rafcuhu afar calaamo inuu leeyahay iyo afartaa calaamo koob iyo toban meelood inay degayaan damadu toddoba meelood mid ahaan bay ka dul muuqani wowgu laba meelood mid ahaan buu ka dul muuqani alifku meel buu mid ahaan ayuu ka muuqanaya nuunkuna meel buu ka muuqanaya koob iyo tobankii saasay igu dhan yihiin nasbaha bal haddaanu imaado sidoo kale casharka nasbaha laba qodob unbaan xoogga saaraynaa calaamadaha nasbaha lagu garto ilay nasbaha lama arkaynu soo nidhi nasbuu sow icraabka kii labaad ma aha nasbuu waa kii labaada icraabka soo caynkaa ma aha haddaba ka labaad ee icraabka maadaamuu nasbuhu yahay oo ka labaad ee la icraabkii uu ka dhacay mushtaragna wuu ahaa welibana mushtarag mushtarag maxaan uga jeedaa ficilada iyo asmaada ayuu gelayay sida rafcuhuba mushtarag u yahay haddaba nasbuhu calaamaduu u baahan yahay tallaabadeenna koobaad waa calaamadaha nasbaha inaan ogaano nasbaha lama arko oo waxaynu waa kelmadda xarafka u dambeeya xarakadiisa doorsoon ku dhaca oo khaasoo dee calaamadihiisunbaa la arkaya nasbaha calaamadihiisa iyo astaamihiisu waa maxay shay adan arkaynin ayaa calaamad lagu garto loo samaystaa haddii aad dhakhtarka tagtoo lagu yidhaa nin hebel la yidhaa ayaa dhintay oo kioo kafanka lagu duuduubay uu qufaco maxaad odhan kioo kafankii ku duuduuban yihiinbuu qufacay maxaad odhanaysaa markaa wunoo oo noloshii miyaad aragtaa naftiisiisa maad aragtaa may calaamad baad aragtaa calaamadu waa maxay qufacan calaamad baad aragtaa aad garanaysid inay meeshan wax joogaan waxaynu haddaba doonaynaa sidaasoo kale nasbaha lama arko nasbaha marka nasbaha laga warbixinayo lama arko laakiin calaamado nasbuhu uu leeyahay oo la arko ayaa jira calaamadaha nasbuhu waa shan inta ay degayaanna waxa weeye imisa koob iyo tobankii bes shanta uu nasbuhu calaamadu leeyahay fatxa u horeeya alif baa ku xiga kasraa ku xigta ya baa ku xigta xadfu nuun baa u dambeeya shantaa calaamadood ayuu nasbuhu leeyahay culima waxaa la yidhaahdaa rafcihii aan soo dhigannay soo afar ma lahayn xabad qura xaraka ahayd afarta xabad qura xaraka ahayd xabaddaasi maxay ahayd talow damo saddexda kalaba xuruuf bay ahaayeen mayla socotiin hadda okay halkanna waxaa la odhanayaa nasbuhu markuu shan calaamo yeeshay laba ayaa xaraka ah inta soo hadhayna xuruuf weeye haddaba nasbaha yaa xarakaa waa fatxada iyo iyo kasraha fatxaha iyo kasraha ayaa xarako ah labadaasi waa xarako xuruuftuna waa alifka iyo ya-da iyo xadfunuunka saddexda soo hadhayna waa maxay waa xuruuf waxaa la og yahay koob iyo tobanka in loo qaybsaday sidii rafcaha aan ku soo marnay damadu imise meeloo bay degtay hadaba icraabka oo dhan toddobadaasaa loo yaqaana xaraka la icraabaa toddobadaasi weligoodba xaraka la icraabaya toddobada damaha xaraka la icraabaa saddexdii kale ee rafcuhu uu lahaa waa wowga iyo alifka iyo nuunka iskugeyntooda imisay qaadateen koob iyo tobankii markaad ka saarta maxaa kuu soo hadhay shan may afarta soo hadhayna meel kastood aragtid xuruuf baa la icraabaa waxaa lagu odhan doona koob iyo tobanka qaarna xarakaa la icraabaa qaarna xuruuf inoo kala sheeg baa lagu odhan seed kala sheegi koob iyo tobanka maxaa xarakaa toddobadii damada ayaa xarakaa koob iyo tobanka maxaa xuruufa labadii wowga iyo halkii nuunka iyo halkii alifka afartaasaa xuruufa hadaba eeg shantan calaamo ee nasbuhu maanta uu qaadanayo saw nasbuhu shan calaamo ma leh shantaa calaamo ee nasbuhu uu leeyahay maxaa xarakaa laba waa fatxo iyo kasro labadaasi maxay wada qaadanayaan imise isla qaadanayaan toddobadii damada dee waxaan idinku idhi damuhu toddobaduu dego unbaa xaraka ay degi kartaa qayb kaste ood marayso markaa inta xarakada aad marayso ogow intii damadown inay wada qaadanayaan hadda fatxada iyo kasruhu markuu nasbo calaamo u yahay imise meelood ba isla qaadani intii damada oo toddoba ah eeg alifka iyo ya iyo xadfu nuunka oo saddexda soo hadhay ihna imise isla qaadan afartii soo hadhay ayaa isla qaadanayaan weligaasaa qaaciidadu ha kuugu kala baxsanaato welinasbi nasbihii ayuu u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood ayaa u sugnaaday nasbuhu shan calaamo ayuu leeyahay ardayay nambarkan khamse ah af carabiga sidii lagu yaqaanay ayuu khilaafsan yahay khamsa khamsa ma ta buu wataa horta khamsa hadda ta ma sita mise ma sito waa bilaa khamsu calaamaad khamsatu iyo khamsun waxaa la ogyahay xilliga khamsun bilaa ta laga dhigo sow marka ragga ma ahaan jirin marka dhadigaa laga dhigaa ogow waxaa la tirinayaa markuu dhadig yahay khamsada ta ha u yeelin khamsu calaamatun dee waa dhadigoo taday wadataa khamsu calaama marka waxaa la tirinayaa uu dhadig yahay unbaa khamsada ta'da laga daaya hadduu rag yahay waxaa la tirinayaa maxaa la odhan lahaa hadduu rag yahay maxaa loogu dhawaaqi lahaa khamsatu rijaalin baad odhan khamsu rijaalin lagaa dhagaysan maayo marka raggana ta'da ku dar marka dumarkana tada ka daa an dumara maxaad odhan markaad doonaysa inaad tidha an dumara ma hamsatu nisaain ba ota ku daraa mise hamsu nisaain ya hamsu nisaain hamsu waa bilaata laakiin haddaan doonayo inaan rag ka dhigoon eh, shan nin aan idha maxaan odhan markaasaan ta ku daray war raggiina ta buu sitaa dumarkiina ta ma sito waxa weeye cadadkaa waxa qaata saddex ka bilow ilaa toban inta ka dhexle ayaa sidaa loola dhaqmaa carabiga weli nasbi nasbihii ayuu u sugnaaday khamsu calaamaatin shan calaamadood alfatxatu waa fatxaha walalifu iyo alifka waalkasratu iyo kasraha waalyaau iyo ya'da wa xadfu nuuni iyo nuunkoo la xadfo shantaa calaamadood ayuu nasbuhu leeyahay culima sheekheenna malaha waxaa yaro seegtay bal hadda yaro eega sheekhu markuu tirinayey khayr allaha siiya malaha waxa seegtay inuu inta xarakada ana israaciyo oo alfatxatu walkasra yidhaah inta xuruufta ana gaar isku yar raaciyo sidaas ma yar macaanaan lahayd baa la moodaa wax kaluu eegayaa ma garan waayin intaa intaa hamoodin inaan ku qabsan karayno ma garan waayina wuu og yahaye dhinac kaluu sheekhu wax ka eegay marka fatxa la yidhaah maxaa ka dhasha fatxaha wuxuu is yidhi markaad sheegto yaa ugu mudan inaad ku soo xijisiiso dee ilmihiisa ilan qofka hadii la waayo walaalkii ha tegin haddii ilmihiisa iyo walaalkii ay kuu tartamaan yaa mudan dhaxalka miyaynaan dhiganin culima dhaxalka ilmaha iyo walaalka yaa horeeya ilmaha horeeya kolkaa fatxa markii la sheegay kasradu walaalbay la tahay oo xarakay isla yihiin alifkuna wuu ka dhashaaba fadxadaa dhashay waa ilmihi yaa horaynaya markii fatxa la sheega haddaba ilmaha horaynaya alfatxatu wlalifu ilmaha ka horeeya wlkasratu markaa walaalka meesha keen walyaau wa xadfu nuun shantaa calaamadood ayuu nasbuhu leeyahay fatxadu waxay degaysaa culimo intii damadu misay ahayd intii damadu toddobadii jamac muhanafu saalimi naga saar jamac muhanafu saalim oo quruni naga saar maxaa soo hadhay lixda soo hadhay ayay fadxadu degi talow jamac muhanaf saalim yaa loo reebayaa xarako labaad meesha ka dhex raadiya kasro dee sow nagii todoba isla qaadan toddobadii damaha fadxuhu lix buu qaatay toddobadii xabadda soo hadhoo jamac muanaf saalimin ayaa loo reebay kasraa loo reebay fa ama alfatxatu fadxadii fa takuunu waxay noqoni calaamatan calaamo linasbi nasbaha ayay u noqon fi alaaati mawaadica saddex meelood ayay ugu noqon fatxuhu saddex meelood ayuu nasbaha calaamo u yahay fa ama alfatxatu fadxadii fatakunu calaamatan calaamo ayay noqon linasbi nasbaha ayay u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood bay ugu noqon imise meelood baan hadda anuu ku lahaa fadxu waa imise meelood baan hadda ku lahaa lix meelood sheekheenuna imisuu ina yidhi saddex miyaanu isdiidannahay sheekha isma diidanin xagga horeynu ku soo aragnay inaan iswaafaqsannahay uun waayo filismi lmufrad waa kiisa koobaad eegada filismi lmufrad waa ka koobaad sow wa jamcu tagsiirina waa ka labaad walficli lmudaaricna waa ka saddexaad sow saddexdaa ma aha saddexdaba inagu mid kaste labaynu u qaybinaynaa markaan filismi lmufrad idhaa filismi lmufrad labaan u qaybinayaayo ismiga mufradkii muxuu u qaybsamaa mid munsarif oo tanwiin qaata iyo mid hayru munsarifa oon tanwiin qaadanin munsarif iyo hayru munsarif waa kow halkaa labaan haddaba inooga soo baxay wa jamci tagsiir markaynu soo qaadanno jamcu tagsiirkuna labuu inoogu qaybsami muxuu u qaybsamayaa jamcu tagsiirku mid munsarif oo tanwiin qaata iyo mid hayru munsarif oon tanwiin qaadan afar ma iga haysaa walficli lmudaaric labuu isna u qaybsami inuu saxiixulaakhir yahay iyo inuu muctalulaakhir lixdiiba waad iga haysaa baanu malayn fa ama alfatxatu fatxadii fatakunu calaamatan calaamo ayay noqon linasbi nasbaha u noqon fii alaaati mawaadica saddex meelood ayayna ugu noqon filismi lmufradi waa ismiga mufradka ah wa jamcu tagsiiri iyo jamcu tagsiirka waalficli lmudaarici iyo ficil mudaaric idaa dakhala calayhi markuu dusha ka galo naasibun mid nasbiya idaa dakhala calayhi naasibun waa shardi ku xidhan ficilka mudaaric waxay fadxadu degi mid nasbiya markuu xagga hore ka maro waayo mid nasbiya hadduu xagga hore ka mari waayo dee rafcii baan kusoo dhiganay ila soco hadda oo walam yatasil biaakhirihi xagga dambe uuna kala xidhiidhsan shayun shayna shayna yuuna la xidhiidhsanin shaygaa la diidayo maxaynu ku soo macnaynay maalintii dhoweed xashirkii hore wax xarakadiisa wax icraabkiisa naqliyo oo wax binihiisa waajibiya wax binihiisa waajibiya maxaa binaha waajibiya labada nuunood nuunu tawkiid iyo nuunu niswe ayaa la diidaya waxa binaha waajibiya waa labadaa waxa binaha waajibiya waa nuunu iyo nuunu niswa iyo wax icraabkiisa naqliyo oo xarakanimadan intuu ka naqliyo xadfu nuun u naqliya waa waawljamaacada alifulinaynka ya umanasat lmukhaadaba waxaa la dhaha shaygaa la diidayo markuu ajruumigu yihi walam yatasil biaakhirihi shay-un xagga dambe yuuna waxba kala xidhiidhsanin wax binihiisa waajibiye iyo wax icraabkiisa naqliya labadaa ayaa loo jeedaa icraabkiisa waxaa naqliya afcaalulhamsaha binihiisana waxaa waajibiya labada nuunood nuunu tawkiid nuunu niswa labadaasaa la diidan yahay wa ama alalifu aliftii fatakuunu calaamatan calaamay noqon linasbi nasbaha ayay calaamo u noqon fi lasmaa'i asmaada alkhamsati ee shanta ayay ugu noqon asmaada asmaaulkhamsaha la yidhaah alif ayaa degaya sida ra'aytu abaaka aabbahaa waan arkay aabbahaa waan arkay haddaanku idhaa alif unbaa lagu nas ma arkaysaa ba'da ka dambeeya kaafkana ka horeeya halkii fatxada ayuu joogaa wa akhaaka walaalkaana waan arkay wamaa ashbaha daalika iyagu waxaan waxa shabaha wamaa ashbahaka shabaha daalika kaa daalikadaasi waayo yay ku dhacaysaa daalika ardayay daalikadaasi waxay ku dhacaysaa labada tusaaluu sheegay waa labadee abaaka iyo akhaaka labadaasuu sheegay daalikadu labadaasay ku dhacaysaa wamaaka ashbaha shabahay daalika kaa la soo sheego labada tusaale ah yaa shabahay haddaba labadaa tusaale wuxuu ka aamusay baa jire e asmaadii shanta ahayd imisuu tusaaleeyey laba imisu ka aamusay saddexdii kaluu uga jeedaa wamaa ashbaha daalika waxaa kaa hore ka shabaha oo xagee ka shabaha asmaaulkhamsanimadiibuu ku shabahay waa saddex markaa ku darbal saddexdaa adigu ra'aytu abaaka wa akhaaka hee wa xamaaki wa faaka wadaa maalin saddexdaa halkuu ka sheegi lahaa ayuu ka qori lahaa ayuu ka soo gaabsado wuxu uhi wamaa ashbaha daalika ashbaha waa ficil daalika waa ismu ishaare ismushaaraha daalikihi wuxuu ku dhacayaa abaaka iyo akhaaka oo abaaka iyo akhaaka waaba musane e maxaa loo odhan waayey kii musane ee daani jiray maxaa daani loo keeni waayey ugu dhacayaa madkuurnimo ayuu ugu dhacayaa madkuur marka laga qiimeeyo waa mufradi wa ama alkasratu kasradii fa takuunu calaamatan ayay noqon linasbi nasbaha ayay u noqon fii jamci muana saalim jamc muanau saalim dhexdiisa ayay ugu noqon jamc muanau saalim haddii la yidhaha hala nasbiyo waa la kasrini kasradaasaana calaamatu nasbihiya khalaqa allaahu samaawaati baynu odhan khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaatka ayuu alle abuuray khalaqa allaahu asamaawaati asamaawaati hadda waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa maxay asamaawaati calaamatu nasbihiisu waa kasrada niyaabatan can اlfatxa liannahu jamc mu'anaث asaalim wa ama alyaau ya'dii fatakunu calaamatan calaamo ayay ya'du noqon linasbi nasbaha ayay calaamo u noqon fi taniyati muanaha iyo waljamci jamca muanaha iyo jamca ya baa lagu nasbini muanaha marka la nasbinayo waa ya maxaan odhanayaa haddaba musanihii qalamaani haddaan soo iibsado laba qalin haddaan soo iibsado oon jumlo ku daro maxaan ugu dhawaaqaa ishtaraytu qalamayni baan odhanoo ya baan ku dari ishtaraytu qalamayni qalamayni waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa yada qalamayni yada ku jirta ayaa calaamatu nasbihiya waljamci markaynu qaadanno jamcani waa jamcee waxaa jirayey jamcu tagsiir waxaa jirayey oo laba qaybooda waxaa jira jamc mudakaru saalim waxaa jiraya jamc muanau saalim jamacan yaa looga jeedaa markuu ina yidhi yadu waxay calaamatu nasbo noqotaa muanaa iyo jamca war jamcu wuu badnaaye yaa looga jeedaa waa ayo jamca maxaa looga jeedaa ma jamc muanau saalimba ma jamc mudakaru saalimba ma jamcu taksiir munarifa ma jamcu taksiir hayru munarifa afartaa waa midkeed ulima waa jamc mudakaru saalim sheekha waxaynu leenahay maxaad u qaydi weyday haddaba jamac mudakaru saalim hadduu yahay maxaad u noogu caddayn weyday baynu sheekha leenahay wuu caddeeyey oo halkuu ku caddeeyey jamac mu'anasu saalim hore uu soo sheegay halkuu ku soo sheegay sadarkan horuneeg wa ama alkasra fatakuunu calaamatan linasbi fi jamci lmu'anas asaalim jamac mu'anasu saalim sheekhuma soo caddeeyey yaa isku soo hadhay markaa labadii jamcu tagsiir iyo jamac mudakaru saalim saw maaha jamcu tagsiirkana wuu soo caddeeyey oo halkuu ku soo caddeeyey fatxada koobaad eega fatxada markuu ka hadlayey muxuu ina yidhi filismi lmufrad wa jamci tagsiir oo labadiisiiya war yaa soo hadhay markaa jamaca soo hadhay waa jamcee mudakaru saalim oo quraa soo hadhay sheekha ha la yaabina markuu waljamci yidhi ha odhannina sheekhu muxuu noogu caddayn waaye jamacani kuu yahay jamacani kuu yahay waa la yska garanayaaba kol hadduu mu'anau saalim soo sheegay oo jamcu tagsiirka labadiisii qaybood uu soo sheegay kani kuu yahay waa iska waadix wa amaa xadfunuuni xadfunuunkii haddaba musanaha waxaynu ishtaraytu qalamayni baynu laba qalin baan soo iibsanay yadaasaa lagu nasbiyey jamac mudakaru saalimna maxaynu odhanaynaa waxaad odhanaysaa ra'aytu lmuxamadiina ra'aytu lmuxamadiina muxamadiintii faraha badnaa baan arkay wa amaa xadfunuuni xadfunuunkii fa yakuunu calaamatan calaamo ayuu u yahay linasbi nasbaha ayuu u yahay fil afcaali afcaashii dhexdeeda alkhamsati ee shanta ahayd allatii taasoo rafcuhaa rafcaheegu bihabaati nuuni nuun sugan uu yahay xadfunuunku halkuu galaa xadfunuunku wuxuu galaa ficilkii calaamatu nasbihiisa uu hubuutunuun ahaan jiray ficilkii hubuutunuun lagu rafcin jiray waa ficilkee ma saxiixulaakhirka maya ma muctarulaakhirka maya waa maxay haddaa amilatu lkhamsa ama afcaal lkhamsa xilliga la nasbinayo xadfunuun baa lagu nasbin iminka markaan leeyahay ta'kuluuna ballan ka horraysii maxaad odhan walan takuluu ta'kuluuna nuunkii baa la jarayaa walan ta'kuluu markaan leeyahay ta'kuliina gabadha ama taquuliina qawla zaahidiin markaan leeyahay taquuliina qawla zaahidiin maxaan odhanayaa lan taquulii qawla zaahidiin markaan leeyahay taquulaani maxaan odhan lan bal ka horraysii lan taquulaa xadfunuun baa lagu nasbinayaa markaa wa amaa xadfunuuni xadfunuunkii fa yakuunu calaamatan calaamo ayuu u noqonayaa linasbi nasbaha ayuu calaamo u noqon fi lafcaali alkhamsa afcaalulkhamsaha allatii afcaalulkhamsaha oo rafcuhaa rafcinteedu bihabaati nuuni nuun sugan uu ku sugnaa ficilada nuunka lagu rafcin jiray ayaa waxaa lagu leeyahay hadda xadfunuun lagu nasbini barta ayuu cashirkeenna maanta ku joogayaa laakiin waxaynu samaynaynaa culimo hal khalad oo dhacay baynu isa saxi doonaa inta badan ardayda luqadda barata khalad baa ku dhacay khaladkaa aynu saxno bal hadda ila eega weli cashirku way noo socdaa khaladka aynu doonayno inaynu saxnaa waxa weeyi khaladka aan doonayna inaan saxnaa waxa weeye number waaxid koob iyo toban qodoboo la rafciyaa soo sheegnay maxay ahaayeen culima koob iyo tobanka qodobee la rafcinaya imise sideediismi daahir iyo saddexdii ficil mudaaric asmaaulkhamse soo qaata calaamatu rafcihiisa ayaa ii sheegaya asmaaulkhamse maxaa lagu rafciyaa asmaaulkhamsaha wow baa lagu rafciya hadda waa la nasbinayaa maxaa lagu nasbiyaa asmaaulkhamsaha haddaba aabbuhu hadduu wax samaynayo wow ku dar oo waxaa tidha hadduu aabba imanayo maxaad odhan jaaa abuuka aabbaha ayay wowgaa waxaan ahayn waa khalad alifkii khalad buu ku noqonayaa jaaa abuuka aabbaha haddii isaga wax lagu samaynayana alif ku dar alifkaa waxaan ahayn baa markaana khalada aabbaha haddaad aabbaha haddii inuu nin arkayo muxuu odhan ma raaytu abuuka ba raaytu abuuka waa khalad waayo raaytu abuuka raaytu anaa arkay way ta'dana kii wax arkayaya aabbaha waa la arkayaa ee alif un ha lagu daro ha la kana jaaa abuuka un baan odhanaya inaan isku bedelaa khalad foolxun foolxun foolxun buu inagu noqonaya ardayda qaar baa u fahamtay halkan markii la marayay marka la yidhaha asmaaulkhamsaha waa la rafciyaa way ku dhegeen intaa unbay ku dhegeen markaa unbay yidhahdeen asmaaulkhamsa waa marfuuc marka cashirka nasbaha ay soo gaadhaan ee la yidhaha war asmaaulkhamsa alif ku nasbi sheekhu muxuu noo waalaya unbay odhanaya sawki shalay noo soo sheegay in la rafciyo waxay moodeen in rafcaha uunu joogayo war waxaa laga hadlayaa hadalka kolba halku ka galo hadalka kolba halku ka galo hadduu hadalka asmaaulkhamsuhu u galo ama dee koob iyo tobankan qodobeen ka hadlaynaaba hadday wax samaynayaan inta asmaadii waa sideeda ismiye iyagoo wax samaynaya haddii lagu yidhaahdo waxbay samaynayaan jumladan dee waad rafcini oo baabkii rafcahaad ula kici haddii iyaga wax lagu samaynayana maxaynu ula kacaynaa baabka nasbaha ayaynu ula kacaynaayo waynu nasbin bal insha allahu tacaala su'aalihii anaa maanta cashirka qaadanaya ila eega su'aalo baan isweydiinaya ereyga lirafci baan ka bilaabaya lirafci waa maxay ma ismibaa ma ficilbaa ma xarafbaa laamka u horeeya laamku waa xaraf anaa ka jawaabaya laamka lirafci ku jira waa xaraf maxaa daliil u ah laamku inuu xaraf yahay waxa daliil u ah calaamad la'aan calaamad la'aan wax calaamadihii ismiga ah iyo wax calaamadihii ficilka ah oo ku jiraa ma jiro bes xaraf buu noqday laamkaasi xarafka saddex baynu u qaybinay culimo imisaynu xarafka u qaybinay mukhtasun bilismi iyo mukhtasun bilficli iyo mushtarak saddexdii laamkaasi waa midkee waa ka mukhtasun bilismi layidhaha ismiga ku gooni ah ereyga alrafci ma ismiba mise waa ficil mise waa xaraf alrafci waa ismi imise deliil baa loo hayaa inuu ismi yahay waxaa deliil loo hayaa saddex deliil baynuu haynaa saddex deliil midi waa laamka horeoo xaraf jaar ah midina waa asha ku jirta midna waa kasrahaasoo khafda saddex daliil baynu u haynaa ismiga imisaynu u qaybinay saddex baynu ismiga u qaybinay maxay ahaayeen saddexdaasi ismi daahira iyo ismi damiiro iyo ismi mubhama saddexdii waa midkee lirafci waa ismi daahira ismi daahira imisaynu u qaybinay sideed baynu u qaybinay ama saddex marka hore saddex marka dambena sideed sideeddii lirafci waa maxay haddaba waa mufrad munsarifa munsarifku tanwiin buu qaadanaya aaway tawiintii ashaa qarinaysa bal asha ka daa rafcin haye lirafci min mebniba mise waa mucrab ile waa ismi daahir oo mufrad munsarif u noqdee waa mucrab icraabku imisuu u qaybsamayey afar buu u qaybsamayey afartii midkuu joogaa ma rafca mise nasba mise jer mise jazmo intaynaan weli gaadhin buu joogaa ilan hadda rafciya nasbaynu marnay saw ma aha kolkaa jer ama khafte ayuu joogaayo uu soo socdaa arbacu calaamaatin ereyga arbacu ma ismibaa haa arbacu waa ismi maxaa daliil u ah arbacu inuu ismi yahay waxa daliil u ah laba calaamadood oo ajruumigu uu ka tegey laakiin kitaabkeennii hore een halkan ku dhigannay ku yaalay ayaa ka muuqda labadaa calaamadood calaamada koobaad waa idaafo arbacu idaafa ku jirta oo yaa loo idaafeeyey calaamaatin baa loo idaafeeyey idaafaduna waa min calaamaati alasmaa waa kow calaamada labaadna waa isnaad labadaa calaamadoodba ajruumigeennu uu ka tegey laakiin kitaabkeenna kale ayaynu ku aragnay dee arbacu waa ismi idaafiya isnaad baa ku jira ismigaasi ma daahir ba mise waa damiir mise waa mubham maye waa ismi daahira ismi daahir ah, sideed buu u qaybsamayay e waa maxay waa mufrad munarifa mufrad munصarifa oo arbaca waaba afare siday mufrad u tahay waa fii xukmi mufrad bay qabtaa lafdigeegana xagga macnahay jamac ka tahay laakiin xagga dhawaaqa mufrad bay ka tahay ma mucrab baa ereygan arbau ihi naam waa mucrab icraabka afartiisii baabkeebuu jooga arbacu hadda rafcuu jooga rafco rafco calaamadaheedii afarta ahaa yaa degaya dammaa degaysa damo mawaadicdeedii todobada ahaydna yaa degaysa waa midkee waa ismi mufrado munsarifa calaamaatin waa maxay waa ismi calaamaatin inay ismi tahay imise daliil baynuu haynaa ereyga calaamaatin ah laba daliil baynuu haynaa arbal sheega labadaa daliil calaamaatin laba daliil baynuu haynaa oo isminimada sheegaya arbal sheega culima labada daliil midi waa hee midi waa tanwiinta waa kow kalabaadna waa khafdaha eega calaamaatin hoos dhiga horta tanwiin tanwiinta eeg waxaa laynaga dhaadhiciyey inay kasratayinku tanwiin yihiin labadan hoos dhig tanwiintu waa nuunka xadfan baynu nidhi tanwiintu waa maxay nuunka xadfan labadan kasree kuu muuqda mid ta'daa iskale ka kalena waa oo waa dee ka kalena waa calaamad ku tusinaysa nuunka meesha ka maqan calaamaatin hadaba midi waa tanwiin baa ku jirto nuun baa ka xadfan ka kalena waa kasrahan ta'da hoos yaalla laba calaamo ayaynu u haynaa oo isminimada sheegaya ismigaasi waa maxay ma ismi daahira ma ismi damiira ma ismi mubhama ismigaasi waa ismi daahira ismi daahira sideediisii waa midkee waa jamac muanas asaalim jamac muanas asaalim weeye waana mucrab khafduu joogaa addammatu waa ismi imise daliil baynu u haynaa addammatu inay ismi tahay laba daliil baynu u haynaa labada daliilen u haynaa waa maxay midi waxa weeye isnaad midina waa al adamatu waa ismi daahira sideeddii ismi daahirna waa midkee sideeddii ismi daahir waa midkee adamatu waa mufrad munsarifa icraabta afarteedii baabkuu joogaa rafcuu joogaa calaamadihii rafcaha ee toddobada ahaana ee afarta ahaan ayaa haysta dammo iyadoo dama ayaa haddana calaamat rafco u ah damada ayaa calaamat rafco u ah damada dama u ah damada dama u adamatu markaan idhaa waa damo waxaana lagu rafcinaya damo toddobadii waa midkee markaa mufrad munsarifa walwaawu ereyga waa waa xaraf walwaawu markaan idhaa wadaasi waa xaraf inay wadu xaraf tahay maxaan ku gartay oo daliilu ah wadu inay xaraf tahay maxaa daliilu ah calaamad la'aan alwaawu waa ismi inuu ismi yahay maxaa culimaan ku garanayaa asha ku jirta ayaan ku garanayaa wlalifu wadaasi waa xaraf waa calaamad la'aan alif waa ismi daliilkaan ku garanaya waa asha wanuunu wowgu waa calaamad la'aan annuunu waa ismiyo ashaan ku garanaya fa ama dama fa'da iyo amaada labaduba waa xaraf labadaba calaamad la'aan baan ku garanaya addammatu waa ismi al iyo isnaad baa ku jira fatakunu fa'da ku jirtaa waa xaraf fatakunu fa'du waa xaraf waxaan ku gartay inay xaraf tahay calaamad la'aan takunu waa takuunu inay ficil tahay maxaan ku gartay siin iyo sawfay aqbalaysaa maxaan odhanayaa markaa takuunu satakuunu baan odhan ama sawfa takuunu baan odhan satakuunu ama sawfa takuunu haddamay la socotiin culimo satakuunu ama sawfa takuunu ayaan odhan kolkaa waxay aqbalaysaa calaamadihii ficilka oo siin iyo sawfe ahaa ayay aqbalaysaa satakuun ama sawfa takuun ayaan odhanaya haddaba ficilkan mudaaric saddex buu u qaybsamayaye waa midkee horta ficilku sidiisa saddex buu u qaybsamayy ma maadiba ama mudaaricba ama amarba mudaarica kelidiina saddex buu usii qaybsamayey saddexdii mudaaricu u qaybsamayey waa midkee waa saxiixulaakhir weeye okay saxiixulaakhirku marna mebni buu noqon jiray marna mucrabe waa maxay waa mucrab goormuu mebni noqonayey nuunu tawkiid iyo nuunu niswa hadday galaan labadii kuma jiraan takunu dan amilatulkhamse ama afcaalulkhamse ma ka dhigi kartaa afcaalulkhamse ma ka dhigi kartaa takuunu bal kumaa ka dhigaya maxaan ku darayaa wow iyo nuunuun ku sii dar oo maxay dhe takuunuuna ama alif iyo nuun ku dar oo maxay dhe takuunaani ama yo iyo nuun ku dar oo maxay dhe takuuniina culimo eeg saa aan uga shaqaynayaa waa sidaynu berri isku imtixaani doonno insha allah laylis su-aalaha aynu isku weydiin doonnay ka mid tahay kolkaa guruub kastowba dhakada ka soo qabo erey kaste oo halkaa ku qoran hadduu ismi yahay iyo hadduu ficil yahay iyo hadduu xaraf yahay waxaan idinku baraarujinayaa baabkan icraabta hal waraaqa ayaan ka sameeyey laba waraaqood baan ka sameeyey hal waraaqa iyo laba mid ahaan ayaan ka sameeyey kollay maktabadda imaamu shaaficiiyo diyaaradda ka soo horjeeda ayaad ka helaysiin berri ka hor waa inaad soo qaadatiin waa hal waraaqa waraaqdaana waxaa la yidhaha shajariya la yidhahdaa waraaq sida shaxda ayay u samaysan tahay ardayga u fudaydii baan is malaynayaa wax oo fudayda ah. ayaad waraaqdaa ka heli doontiin insha allahu tacaala halkaa ha inoogu joogo wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam berri ka hor ka hor